رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام رحمه الله baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baab yahay ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yatakhidu mid yeelanaya oo samaysanaya min duuni illaahi ilaahay sukadii andaadan kuwa ilaahay uu la masaynayo yuxibuunahum kuwaasi oo ay jecel yihiin ka xub illaah sida allah subxaana wa tacaala ay u jecel yihiin <clears throat> mualifku raximah allahu tacaala wuxuu ku keenay kitaabu tawxiid dhexdiisa sidaan ad aragtaan baab ka hadlaaya maxabada iyo xukunkeeda goorta ay tawxiid iyo cibaado noqonayso iyo goorta ay shirki iyo kufri iyo gaalnimo ay noqonayso sababta markaa maxabada uu ugu keenay fi baab ama fi kitaabi الtawxiid waxaa caddeeyey sulayman al shaykh raximah اllah qaala lama kanat maxabat اllahi hiya aslu diin اlislam aladi yaduru calayhi qطbu raxaaha fabikamaaliha yakmul اliiman wabinuqsaaniha yanqusu tawxiid اlinsan nabaha almusanifu calى wujubiha calى alacyaan wuxuu leeyahy maxabadu markii ay ahaatay asalka diinta islaamku ay ku dhisan tahay oo markay qofka maxabada ilaahay u hayay iyo rasuulka iyo diintu ay dhammaystiranto iimaankiisu uu dhammaystirmayo mar kastoo maxabadiisu ay nuqsaantona tawxiidkiisu uu nuqsaamayo ayaa mualifku raximah allahu tacaala wuxuu inagu baraarujiyey qof walba inay waajib ku tahay inuu ilaahay jeclaado oo rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu jeclaado diinta uu jeclaado <clears throat> sabab kalena waxay tahay waxaa la idhaahda shirkiga camaliga ah asalka isaguna uu ku dhisan yahay waa maxabatu hayr illah waa ilaahay cid aan ahayn oo la jeclaaday maxabo aan sharci ahayn waa ka yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah aslu shirki alcamaliyi billah alishraaku fi lmaxaba shirkiga <clears throat> camaliga ee ilaahay subxaana wa tacaala cid kale xuquuqdiisa lala wadaajiya waxa uu ka bilaabmay fi lmaxaba in jacaylkii ilaahay iyo subxaana wa tacaala cid kale laga dhexaysiiyey dabeetana aqwaasha iyo acmaasha shirkiga ahi taasi ayaa ay markaa ay ku dul dhisan tahay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuc alfataawa kitaabka la idhaahdo fataawadiisa lagu ururiyey juska koowaad safxada shan iyo sagaashan waxau ihi iclam ana muxarika ana muxarikaati alquluubi ila allahi caza wajala halaaa waxyaabaha quluubta xagga ilaahay u dhaqaajiya waa saddexe ogow buu yidhi almaxabatu walkhawfu walraja almaxaba ta koowaad walkhawf waalrajaa in ilaahay la jeclaado iyo in laga baqdo iyo in naxariistiisa la rajeeyo saddexdaasi marba intay qalbigaaga ay ku leeg yihiin ayaa socodka qalbigaagu xagga ilaahay uu u socdaana u leekaanaya wاraja nacam wa aqwaha almaxaba saddexdaana waxaa u xoog badan maxabada inaad ilaahay jeclaatid wa hiya maqsuudaة lidaatiha liannaha turaadu fi اdunya wاlaakhira waayo maxabad waa midteeda loo doonayo wey wanaag ay leedahay awgeed oo adduun iyo aakhiro midnaba aan go ahayn qofku sida ilaahay u jecel yahay fi dunya ayaa aakhiro jannada markuu galana u jeclaanaya bikhilaafi alkhawf fainahu yazuulu fi laakhira khoofku isagu waa suulaya aakhiro marka la tago jannada markay muuminiintu ay galaan laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun wey baqa ma jiro waalkhawfu almaqsuudu minhu alzajru walmancu min alkhuruuji can ariiq khawfka ujeeddada laga leeya waxay tahay marka leeyahy addoomow ilaahay ka baqdaa addoomaha ayaa laga celinayaa waddada ilaahay u jeexa inay ka baxaan falmaxabatu tulqi alcabda fi sayri ila maxbuubi wa calaa qadri dacfiha wa quwatiha yakunu sayruhu ilayh maxabada addoonka waxa ay dhaxashiinaysaa inuu u socdaalo allaha uu jecel yahay xaggiisa marba awooddeedu inta ay leeg tahay ayuu socodkiisuna leekaanaya waalkhawfu yamnachu an yakruja can اطariiq khowfka qofku ilaahay uu ka baqanayaana wuxuu qofka ka celinaya waddadii xaq ahayd inuu ka baxo warajaau yaquudu rajaaguna waa ka hogaaminaya wey ee u wada xagga waxa weeyaan ilahay naxariistiisa iyo raalli ahaanshihiisa fahada aslu cadiimu yajibu cala kuli cabdin an yatanabaha la waa asl aada u weyn inaad ogaato muxarakaat lquluub inay saddexdaa yihiin almaxaba walkhawf wاlraja ka asalka u ahayna inuu yahay almaxaba faina laa tasix lahu lcubudiyatu biduuni qofku haddaanu asalkan garanahayn ilahay addoon inuu u noqdaaba u ansixi mayso kullu axadin yajibu an yakuuna cabda lilahi laa ligayri iyadaynu ogsoonahay qof walba inay waajib ku tahay inuu allah subxaana watacaala addoon uu noqdo oo cid kale addoon aanu u noqon haddaynu usoo noqonno xagga waxa weeyaan tawxiidka maxabada culimmadu waa qaybiyaan oo sheekhu sulaymaan ale sheekh oo kale wuxuu dhaha maxabadu waa laba qaybood maxabatu mushtaraka maxabo la wadaagi karo oo khaaliq iyo makhluuqu ay wadaagi karaan haddii la wadaajiyana shirki aan noqon ahayn wa hiya halaathatu anwaac waa saddex nooc maxabada la wadaagaa ta kowaad waa maxaba tabiiciya waa maxabada ilaahay dadka uu ku beeray ka maxabati aljaa'ic liacaam waaldamcaan lisharaab walmaa jacaylka uu hayo weeye ka gaajaysani raashinka iyo ka haraadani sharaabka oo adi laa tastalzimu tacdiiman bu ihi tani keensan mayso qofku sheeganuu jeceliyo inuu weyneynayo oo raashinka markaad jeceshahay ma weyneynayso wakadalika sharaabkiiyo waxa lamida iyo dharka aad xidhato iyo guriga aad gashay waad jecesha laakiin jacaylkaasi weyneyni lama socoto ta labaadna waa maxabatu raxmatin wa ishfaaq waa maxabo ka dhalatay naxariis iyo turhaal u turis ka maxabati alwaalid liwaladihi طifl sida maxabada waalidku u hayo ilmihiisa yar wa haadihi aydan laa tastalzimu tacdiim tana weyneyn keensan mayso ilmahageen markaad jeceshahay jacaylkaasi waxa uu ka dhashay naxariistaad u hayso iyo turisaad u turhaysad ilmaha yar laakiin maa macneedu inaad weyneynayso ilmaha yar qaybta saddexaadna waa maxabatu unsin wa ulfin waa maxabo weheshi ku dhisan oo dad baa waxa weeyaan isjecel si ay isu weheshadaanu ka maxabat almushtarikiina fi sanaaca sida dadka farsamo wadaaga oo kale majaariinta wastaadada makaaniiga goonay isu jecelyihin kuwa darawaliinta gawaadhida wada maxabadaasina waxay ka dhalatay isweheshi maadaama shaqa ay ka dhaxayso aw cilmin bay wadaagaan sida ardaydii oo kale aw tijaara aw safar fa hadihi alanwaacu halaaa alati laa taslux nacam alati tasluxu lilkhalqi bacdihim min bacdi walaa takunu shirkan fi maxabat illah saddexdaa noocba khalqigu inay isjeclaadaan waa loo ogoliye maxaba abiiciya iyo maxabatu raxmatin waishfaaq iyo maxabatu unsin wa ulfin walaa takunu shirkan fi maxabat illah haddaad shay jeclaato maxaba abiiciya ama maxaba raxmo ka dhalatay ama maxaba isweheshi ka dhalatay taasi shirki noqon mayso oo inaad maxabadii ilaahay uu lahaa cid kale aad u leexisay ama ilahay cid kale aad ka dhaxaysay noqon mayso walihada kana rasuulu sala اllah alay wasalam yuxibu alxalwa walcasal rasuulku wuxuu jeclaa shayga macaani iyo malabka hadi waa maxaba abiiciya wa kaana yuxibu nisa kaanat caaishatu axaba nisaai iley caaisha ayaa dumarkiisana u jeclaa wa kaana yuxibu asxaabah wa kaana abu bakrin axaba asxaabihi iley rasuulku saxaabadiisa ayuu jeclaa abubakr ayaanu saxaabadiisa u jeclaa qeybta labaad waa almaxabatu alkhaasa oo maxabada gaarka alatii laa tasluxu ila lilah taasoo ilaahay mooyaane cid kale aan la siin karin wamataa axaba alcabdu biha gayrahu kaana shirkan laa yakfiruhu allah maxabadaana qofku hadduu u leexiyo cid aan ilaahay ahayn qof shirki sameeye ayuu noqonayaa shirki aanu ilaahay dhaafahayn haddii lagu dhinto waayo haddaba maxabada haddii ilaahay cid aan ahayn loo leexiyo shirki noqonaysaa talo waatee daabitkeedu waa maxay maxaynu ku garan karnaa kuwa kale aynu kaga sooci karnaa qaala wahiya maxabat alcubuudiya almustalzima lildulli walkhuduuci waltacdiim waa maxabada ku dhisan cubuudiya inuu addoon u noqdo cid ee keensanaysa inuu ciddaa u dulloobo oo u khuduuco oo u weyneeyo wa kamaali taaca si dhamaystiranna u addeeco wa ithaari calaa gayri cid waloo kalena uu ka horaysiiyo hadi lmaxabatu laa yajuusu tacaluquha bigayri illahi aslan wa hiya alatii sawa almushrikuuna bayna allahi tacaala wa bayna aalihatihim maxabadaa markaa addoonnimada ku salaysan iyo isudullaynta iyo uhogaansanka iyo weynaynta iyo adeecitaanka dhammayska tiran iyo cid walba in laga horraysiiyo maxabada noocaasiyo weeye ta ilaahay uu la gaarkaya haddii cid kale la siiyo shirki iyo gaalnimo noqonaysa oo aslanba cibaadadu maxay ka kooban tahay de waxay ka kooban tahay maxabo iyo tacdiim wada socda jacayl iyo weyneyn wada socda labadaasi arrimood markaa ilaahay baa loo kulmin karaa subxaanahu wa tacaala cid kale haddii labada arrimood loo kulmiyo oo dhammaystiran waxay noqonaysaa ciddaasi in la caabuday bay noqonaysaa ama aayaddan qur aanka aynu akrinay ilahay wuxu uhi wa min annaas wa waa tabciidiya dadkii waxaa ka mida badh macnaa qayb man mid baa ka mida yatakhidu yeelanaya min duuni illaah ilaahay sokadii andaadan andaad waa jamcu niddin anniduna waa shabiih wanadiir walmusaawi waa shayga shayga la mida ah, amaba se shabaha ayaa nid la yidhaahdo markaa kuwa ilaahay ay ku shabahayaan oo ilaahay ay garab dhigayaan oo ay la masaynayaan bay samaysanayaan meelaha ilaahay ay kala masaynayaanna waxaa ka mid a ah almaxaba oo sida ilaahay ay u jecel yihiin bay makhluuq u jeclaanayaan marka makhluuqa iyo ilaahay bay maseeyeen oo ay simeen waxaa markaa aayaddu ay tusinaysaa ana man axaba an ka xub illah faqad itakadahu niddan maca allah wadalika huwa shirk qofka jeclaada makhluuq sida ilaahay u jecel yahay oo kale makhluuqaasi waxa uu ka dhigay miduu ilaahay la maseeyey haddii ilaahay makhluuq lala maseeyana waa shirki iyo gaalnimo taasi shaki la-aan marka musaawaat ullahi bikayrihi fi lmaxaba inay shirki tahay ba aada u tilmaamaysa yuxibuunahum waa jecel yihiin kuwa ilaahay la maseyneen ka xub illah sida ilaahay u jecel yihiin laba tafsiir ayaa ahlulcilmigu aayadda ay ku leeyihiin tafsiirka waxa weeyaan koowaad waa in la yidhaahdo kuwan ilaahayna waa jecel yihiin makhluuqan ilaahay ay la masaynayaanna waa jecel yihiin oo labada jacaylbaa ayaa siman agtooda siday makhluuqa u jeceli siday ilaahay u jeceli may makhluuqaana u jecel yihin waxaa kaloo la yihi yuxibuunahum waa jecel yihiin ka xub illaah ay ka xubi almu'miniina lilah siday muminiintu ilaahay u jecel yihiin oo kale ayay iyagu u jecel yihiin makhluuqaadka ama yuxibuuna way jecel yihiin ka xub illaah ay kalmaxabati allaazimati alwaajibati lilah maxabadii ilaahay u waajibtay ilaahay xaqa u lahaa oo kale ayay makhluuqaad jeclaadeen markaa makhluuqaadkanay jeclaadeenna maxay ahaayeen ahlucilmiga qaarkood waxana waa awtaantii asnaamtii macbuudaadkii ilaahay sokaday ay caabudayeen ama malaa'ig ha noqdaan ama ambiye ha noqdaan ama awliye ha noqdaan ama jin ha noqdaan ama ashjaar iyo axjaar ha noqdaan waxaa kaloo la yidhi waxa waxaa looga jeedaa kuwanay sida ilaahay oo kale ay u jeclaadeen ajtaada aladiina kanuu yutiicuunahum fi ltaxliili waltaxriim waa hogaamiyeyaashoodii wixi ay u xalaaleeyaan ay xalaal ka dhigan jireen wixi ka xaaraantimeeyaan inuu xaaraan yahay ay ka aaminsanaayeen waxaana taa rajaxaya bay dhahan culimada saaayadda ku fasirtay dee kuwa la jecelaya damiir lcuqalaa baa loo celiyey yuxibuunahum humna waa damiir alcaaqil alcuqalaa haddii ay dhagaxaan iyo dhir iyo waxaasi ay noqon lahayd waxaa la odhan lahaa yuxibuunaha baa la odhan lahaa oo damiir hayr alcaaqil baa loo celiyay wakadalika suurtagal maaha in la yidhaahdo ashjaar iyo axjaar bay u jeclaayeen sida ilaahay u jecel yihiin waxaa kaloo ilaahay aayaddan aayadka ku xiga u yihi id tabara'a aladiina itubicuu min aladiina itabacuu ilaahay taabic iyo matbuuc buu sheegay mid la raacay iyo mid raacsanaa marka kuwa sida ilaahay oo kale ay u jeclaadeen waa kuwaasi saadadooda ah hogaamiyayaashooda aha wey ee ay raacsanaayeen wa qowluu ilahay uhi qul waxaad tidhaahdaa in kaana aabaa'ukum haddii ay yihiin aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum caruurtiinnii inamiyo hablaba isku daro iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum iyo xaasaskiinni iyo wa cashiiratukum qabiiladiinni iyo dadka qaraabada ahaydeen iyo wa amwaalun xoolo iktaraftumuha iktasabtumuuha aada shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi takshawna aada ka baqanaysaan kasaadaha inuu idinku fadhiisto oo alaabtu ay idinka socon weydo iyo masaakinu guryo tardownaha aad jeceshiina raalli aad ka tihiin intaasi haddii ay tahay sideeddaa haddii ay yihiin axabba ilaykum kuwo xaggiina loo kalgacayl badaya min allaahi ilaah wa rasuulihi rasuulkiisa iyo wa jihaadin jihaad fii sabiilihi loo jihaado ilaahay daraaddii loo jihaado si ilaahay kelmaddiisa tawxiidku ay kor u noqoto fatarabbasuu suga xataa ya'tiya allaahu ilaa ilaahay uu la imanaayo biamrihi arrinkiisa oo ah manaa cadaabkiisa cadaabka ilahay intuu idin imanaayo oo halaaguu idinku habsanayo iska suga weeyaan macnihii marka aayaddani waxay tusisay taxriimu taqdiimi xubbi hadihi alashyaa athamaaniya calaa xub illaahi wa rasuulih inay xaaraantay sideeddaa shay aayadda lagu sheegay in laga horaysiiyo laga hormariyo jacaylka loo hayo ilaahay iyo rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim marka aayaddu waxa ay tusinaysaa ilaah in la jeclaada inay waajib tahay rasuulka in la jeclaadana inay waajib tahay maadaama ay waajib tahay ilaah in la jeclaadaa jacaylka ilaahay la jecelaya wuxuu noqonayaa cibaada min alcibaadaat jacaylkii ilaahay xaqa u lahaa haddii markaa loo leexiyo xagga makhluuqaadka waxaa shakila inay taasi shirki ay noqonayso wuxuu leeyahay sheekhu sacdi raximah اllah hadi aayatu acdamu daliili calى wujubi maxabat اllahi warasuulih wcalى taqdiimiha calى maxabati kuli shay aayaddani waa daliilka u weyn ee ina tusinaya waajib inay tahay in la jeclaado allah iyo rasuulka oo maxabada allah loo hayo ta rasuulka loo hayo mid walba laga horeysiiyo wa calى alwaciid الshadiid wاlmaqti اlakiid calى man kana shayu min almadkuuraati axaba ilayh min allahi warasuulih wa jihaadi fi sabiili waxaa kaloo aaddu ayna tuisay goodiga iyo hanjabaadda adag iyo cadhada la adkeeyey ee ku haabsanaysa qofka sideeddaa shay ee la sheegay ama makhluuqaadka kale la midi ay yihiin kuwo uu ka jecel yahay allah iyo rasuulka iyo aljihaad fii sabiili illah marka maxabada aayadani ay ka hadlaysaa ee ay xaaraantimaysay macnaa waa maxabada keensata qofku inuu jeclaado aabbihii iyo inuu jeclaado carruurtiisa iyo walaaladii iyo xaaskiisa iyo dadkay qaraabada yihiin iyo xoolihiisa iyo guryihiisa xaaraan maha laakiin maxabadaasi waa inaanay dhaafsiisnaan maxaba abiiciya intii ilaahay qofka uu ku beeray haddii maxabada qofku u hayo kuwaasi aynu tirinay ay keensato inuu waajib dayaco sida jihaadkii oo kale ama xaaraan inuu sameeyo iyaga daraaddood xaaraan uu u sameeyo maxabada u haya awgeed xaaskiisa maxabada u haya awgeed buu xaaraan u sameeyey oo xaaraana intay ka dalabto ama caruurtiisa uu jecel yahay daraaddood ayuu waajib uga tego wuxuu leeyahy maxaan salaad tukadaa carruurtii baan beriiska u raadinaya ama wuxuu leeyahy maxaan maxal ah, bayca shirطat alghinaa meeshan lagu iibiyo canjeladaha heesaha sidee inay xaaraanta waan garanay laakiin de m ma xidi karayo way caruurtan uga soo saaraa buu leeyahy beriiska caruurtayduna biilaa inay joogto dooni maayo hadi waa maxabo macsiyaa marka ay noqonaysa oo xaaraana maxabadii abiiciga ahayd ee lagu ogolaa ee kugu beernayd hadday kuu kallifto inaad waajib dayacdo ama inaad xaaraan samayso waxaa shakilaana inay noqonayso macsiyo ilahayna subxaana watacaala waciid ka adag suga buuhi ilaahay ilaahay ciqaabkiisa suga e intadiruu ciqaab allah ilahay ciqaabkiisa suga waxaa markaa tani ayna tusinaysaa halista ay leedahay qofku makhluuqaad uu jecel yahay daraaddood inuu u dayaco ilaahay subxaana watacaala waajibaadkiisa ama uu sameeyo wixii ilaahay uu ka mamnuucay wa can anasin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala waxau ihi laa yuuminu ma rumaynayo axadukum midkiin xataa akuuna ilaa aan ahaado axaba ilayh mid xaggiisa looga kalgacayl badaye min waladihi caruurtiisa iyo wa waalidihi waalidkii dhalay iyo wannaasi ajmaciin dadkao dhan akhrajaah bukhaariyo muslim baa xadiidka warinayay marka iimaanka ayaa loo diiday qofka aan rasuula ka jeclaan carruurtiisa iyo waalidkii iyo dadka oo dhan iimaankan markaa loo diidayna asluliimaan maaha oo qofku waa kufriyo waa gaaloobay maaha macnaheedu ee waa kamaalu liimaani alwaajib iimaankii waajibka ku ahaa ayaa dhammaystirnayn weeyi iimaankii waajibka ku ahaa ee uu kaga badbaadi lahaa gelitaanka naarta ee uu jannada geli lahaa iyadoo naar aanaysa soo arag ayaa ka maqan weeyaan macnaheedu qofka aanu rasuulku noqon miduu ka jeceliyo waladkiis iyo waalidkiis iyo dadka oo dhan haddii rasuulka maxabadiisii darajadaa la gaadhsiiyey maxaad u malaynaysaa maxabada ilaahayna subxaana watacaala ila waa ka sarraysaa oo maxabada ilaahay la rabo inaad u haysaa waa inay ka sarrayso maxabada rasuulka aad u hayso ee rasuulku waa makhluuq ilaahayna waa khaaliq haddaad maxabadad ilaahay u haysiyo ta rasuulka aad u haysa aada tintana dee shirki baad ku dhacdo khaaliqii iyo makhluuqii ayaad waxa weeyaan shay ka dhaxaysiisa rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim in la jeclaadaa waxay ka mid tahay asluliimaan oo qofka aan rasuulka maxabada qalbigaan ugu haynin muslim maba ahaba bal huwa kaafir qofka maxabada rasuulka u haya ay nuqsaan ay naaqis tahayna iimaankiisa ayuunbaa ka dhiman tahay intaas inta maxabadiisa ka dhiman ayaa iimaankiisa waxa weeyaan ka dhiman sababta rasuulka loo jeclaanayaana waxay tahay leanna waa rasuulullahi awalan oo ilaahay baa jecel ilaahay jacaylkaad u haysana waa inay ka mid noqoto inaad jeclaato cidda ilaahay uu jecel yahay farasuuluhu axabu ah, almakhluuqaat ilay rasuulku sala allahu alay wasalam rasuulka waxaa kaloo loo jeclaanayaa yani waxa uu ku qumay ama uu la yimi waa cibaadada ilahay u caabuday dhamayska tiran iyo fariinta ilahay sida dadka uu soo gaadhsiiyey waxaa kaloo markaa loo jeclaanaya rasuulka akhlaaqda wanaagsan iyo acmaasha quruxda badane ilaahay uu siiyey waxaa kaloo rasuulka u jeclaanaysaa liannahu sababu hidaayatika wa tacliimika wa tawjiihika inaad hanuunta yaa sabab u ah ood gaalnimo aad ka badbaado wadada xaqa islaamka iyo tawxiidka aad martid rasuulkaa sabab u ah huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wa rasuulku sawirkii uu ku sabray dhibkii ka soo gaadhay fariintan uu ina soo gaadhsiiyey daraaddeedna waa loo jeclaanaya wa kadaalika dadaalku ku bixiyey rasuulku sidii diinta ilaahay kor ay u noqon lahayd oo nafya maalba waa huray nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim iyo wakhtiba maxabada rasuulka markaa waa inaad ka horraysiiso maxabada iyo jacaylka cid kastoo kaleba aad u haysid waxaa laga qaadaya rasuulka inaad naftaada iyo maalkaagaba aad ku furato waxaa laga qaadanaya inay waajibta inaad u gargaarto rasuulka diinta ilaahay uu soo dhiibay iyo sunnadiisa maxabadu maaha mid afka laga sheegta un waa inaad ku xaqiijiso raacitaan iyo inaad u gargaartid waxaa kaloo laga qaadanaya qofka inay u bannaantay inuu jeclaado waalidkii iyo waladkiisa iyo dad kaleba maxabaa waxa weeyaan ixtiraam iyo maxabatu shafaqatin waraxma oo macsiyana aan ku kalifin waajibna daraaddeed aan u dayicin maxabada ilaahay uu hayana subxaana wa tacaala aanu la simin walahumaa waxaa u sugan bukhaari iyo muslim oo canhu ay ka wariyeen anas ibnu malik qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi halaatun saddex arrimood man kuna fiihi qofka ay ku sugan yihiin ku sifoobaa wajada waa helaa bihinna saddexdaas sababtooda wuxuu ku helaa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa marka iimaanka macaankiisa waa la helaa siduu leeyay ibnu rajab raximah ullah fii fatxi ilbaari waxaana iimaanka macaankiisa laga dareemaa qalbiga ee carabkiiyo afka lagama dareemo marbana qofka inta caafimaad qabka qalbigiisu uu leeg yahay ayay leekaanaysaa dareenka uu dareemo macaanka iimaanku waa tabta qofka waxa weeyaan caafimaad qabiya qofka xanuunsanaya raashinada wanaagsan macaankooda iyo wanaagooda si u dareemaan qofku hadduu caafimaad qabo raashinka fiican wuxuu dareemayaa urtiisa udgoon iyo macaankiisa haddiise qofku uu xanuunsanayo tusaaleaan bacale ay ku kacsan tahay raashinka raashin ugu udgoon ee si fiican loo xawaasheeyey ee raashin ugu macaan haddii loo soo dhigo isaga siifad unbuu la leeyahay waana qadhaadh qadhaadh buu dareemaya malab haddii la siiyo ila dacar baa ku kacsane qadhaadh buu dareemaya waa sidaasoo kale qofka haddaanu qalbigiisu caafimaad qabin oo amraad ulquluub ay hayso waxaa dhacaysa iimaanka macaankiisii iyo dhadhankii taacada iyo khayrkii camalka saalixa inaanu dareemin bal waxaaba dhici kartaba wixii ilaahay u xaaraantimeeyo munkaraadkiiyo xumaanuhu inay la macaanaadaan saa awgeed ba alimaamu nawowi wuxuu yidhi xalaawat aliimaan waxaa looga jeedaa istildaadu aacaat inuu qofku taacadii macaansado camalkii wanaagsanaa wa taxamuli lmashaaq dhibaatooyin ka soo gaadhayana uu u sabro wa iithaaru dalika calaa akhraadi اddunya inuu ilaahay adeecitaankiisa uu ka horaysiiyo ujeeddooyinka adduunye o dhan wa maxabat alcabdi lilah waxaa looga jeedaa xalaawat liimaan inuu qalbigaagu noqdo mid ilaahay jecel oo jacaylkaana ku muujinaya bificli aacatihi wa tarki mukhaalafatihi inuu ilaahay wixii uu amrayna uu la yimaado wuxuu u diidayna uu ka dheeraado wa kadalika arasuul saasoo kale rasuulka jecel oo wixii rasuulku amrayna la imanaya wixii rasuulku u diidayna mid ka dheeraanaya waa inuu noqdo haddaba maxay yihin saddexdan sifo ee lagu helaayo iimaanka dhadhankiisu an yakuuna allahu waa inuu ilaahay ahaado iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu axabba ilayh mid xaggiisa looga kalgacayl baday mimaa siwaahumaa cidda ka soo hadha oo sida ilaahay ciduu u jecel yahay waa inaanay jirin makhluuqaad markay noqotona sida nebi maxamed ciduu u jecel yahay waa inaanay jirin waa sifada koowaad maxabada waa inuu darajadaasi uu ka gaadho wa an yuxiba waa inuu jeclaado almara qofka yani qofku ama nin ha noqdo ama dumar ha noqdee laa yuxibuhu isagoon u jeclaan ahayn ila lilah ilahay daraaddii mooyaane marka intabi hunaaka farqun bayna almaxabati waalcishq almaxaba lilah ilaahay daraaddii qofka in loo jeclaado iyo in la caashaqo farqi baa udhexeeya waxaynay jacaylka ku tilmaamaan dadkan ahlulfisqiga iyo ahlu safaaha fanaaniinta iyo kuwa lamida heesahooda iyo iyo khuraafaadkooda waxa weeyaan ku badan oo maxay cishqiga iyo maxabadu ay ku kala duwan yihin waa xaaraana tira ilaahay baan caashiqay ama nebi maxamed baan caashiqay oo culimmadu waxay dhaha cishqigu waxa weeye waa almaxaba almabniya cala ashahwa maxabada shahwo ku dhisan wey qofka shahwo awgeed loo jeclaado taasaa la yidhahdaa cishqi sa awgeed waa baatil waxay islaamu yidhaahdaan markay fooxa dabka ku ridaan maxay yidhahdaan caashiq nebi salli caleyh maxay uga jeedaan caashiqu nabiyi sallaa calayhi carabidaa ka yaro khaldane nebiga qofka caashaqa uu ku salliyaa bay uga jeedaan marka sidaa in la yidhaahdo maaha waa in la idhahdo nebiga man axaba anabiya sala allahu alay wasalam qofka rasuulka waxa weeyaan jeclaada inkasta oo rasuulka iyo fooxa wax cilaaqo ka dhexeeya aana jirin markaad fooxa dabka aad ku rido inaad rasuulkii xusuusato wax cilaaqo ka dhexeeyaa ma jiro rasuulka mar walba waa inaad xusuusnaato mar walbana aad jeclaato mar walbana waxa weeyaan ay kuu suurto gashana qof ku salliyaya sidii ummadiisa u baray in loogu salliyo waa inaad ahaatid oo aada noqotid waan yakraha waa inuu naco an yacuuda ee an yasiira fi lkufri ay ila lkufri kufriga xaggiisa inuu u kacana waa inuu karaahiyaysto bacda ida anqadahu llah ilaahay markuu ka badbaadiyey kadib minhu kufriga oo waxaa soo gudagelaya haddaynuu caada ku macnaynaho halkan bimacnaa saara fiidana aynu idhahno waa bimacnaa ilaa ee waxaa fii looga cabiray ilaadii bimacna alistiqraar si ay u faa'iidayso waxaa soo gudagelaya qofkii gaal ahaa ilaahay gaalnimadaa ka badbaadiyey ee nacay gaalnimadii inuu dib ugu noqdo iyo qofkii gaalnimadaba aan soobo marinba ee islaamnimo lagu dhalay marka hadduu qofku gaalnimada sidaasi uu naco iyadana waa sifadaa fiicanee dhadhanka iimaanka lagu helayo wey kamaa yakrahu siduu u nacaayo an yuqdafa in lagu tuuro fi nnaar dab macnaa qofku in naar lagu tuuro siduu u nacaayo si leeg ama ka daranba hadduu gaalnimada u naco wuxuu la sifadii lagu helayo dhadhanka iimaanka marka ilaahay subxaana watacaala in la jeclaado ama maxabada ilaahay waxay u qaybsantaa buu yihi xaafidku sida uu fatxa ku soo naqliyey laba qaybood mid farala iyo mid sunno ah ta faralkaahi waata qofka ku kalifta wixii ilaahay uu ku waajibiye inuu la yimaado wixii ilaahay u diiday oo macsiyaana inuu ka dheeraado ilaahay qadarkiisana uu ku raalli noqdo qofku haddii macsiyo uu ku dhaco oo dee xaaraan uu sameeyo ama waajib uu dayaco waa falitaqsiirihi fii maxabbat illaah waxaa taasi ay ka dhalatay gaabinta uu ka gaabiyey maxabadii ilaahay xaqa uu ugu lahaa ee waajibka ku ahayd maxabada markaa sunnaha ahina waa an yuwaadiba cala anawaafil wayatajanaba alwuquuc fi shubahaat waa inuu sunnayaasha joogteeyo cibaadaadka sunnaha uu kana dheeraado ku dhicitaanka ama samaynta waxyaabaha shubahaadkaa ee xalaalnimo iyo xaaraannimo midnaba aan ugu caddayn waalmutasifu cumuuma bidalika naadir dadka inta sifadaa ku sifooda aad ba u yaryihin oo laga helay maxabadaa waajibka iyo maxabadaa sunnaha oo dadka waxa weeyaan iyagoo ilaahay jeceyl haddana nuqsaan maxabadooda ku jirta awgeed ayaa laga yaabaa inay waajibaad dayacaan ama xaaraan ay sameeyaan waxaa laga yaabaa qaarkood waajibna inaana dayicin xaaraanna inaanay samayn laakiin ay sunayaasha aanay joogtayn ama waxyaaba shubahaada ay ku dhacaan wlmutasifu cumuuma bidalika naadir wlmuwafaqu man wafaqahu allah wakadalika maxabat rasuul buu ihi maxabada rasuulka la jeclaanayaana waa laba nooc mid waajiba iyo mid sunnaa tabta waxa weeyaan loo qaybiyey maxabada ilahay la jeclaanayo oo rasuulka sala allahu alay wasalam waa in la jeclaado maxabo waajib oo keensanaysa wuxuu ku amray inaad la timaado wuxuu kaa rabay inaad ka dheeraato iyo maxabo sunna oo ah sunnayaashii rasuulku uu jideeyey inaad joogt joogtaysid waizaadu waxaa weliba intaa lagu darayaa anlaa yatalaqaa shayan min alma'muuraati walmanhiyaati ila min mishkaati inuu rasuulku noqdo hagihiis iyo hogaamiyihiis xaggee ku tukada oo wax allaale iyo waxyaabaha lays amro ama layska nahiye laysu diido waa inaanu cid kale ka qaadan oo aan rasuulka ahayn walaa yasluku ilaa ariiqatahu waddadii rasuulka midaan ahayn waa inaanu marin wa wayardaa bima sharacahu wixii uu sharciyey waa inuu ku raali noqdo xataa laa yajida fii nafsi xarajan mima qadaa wayatakhalaqa biakhlaaqi akhlaaqdii rasuulka waa inuu ka dhaqan dhigto fi ljuud xagga deeqsinimada waliihaar doorbidhista walxilm caqli badnaanta iyo dulqaadka iyo watawaaduc kibir la-aanta iyo wagayriha faman jahada nafsahu calaa dalika wajada xalaawat aliimaan maxabada noocaasi ee qofka naftiisa kula jihaadaa waxa uu heli doonaa macaanka iyo dhadhanka iimaanka wa tatafaawatu maraatibu lmuuminiin halka lagu kala tegay haddaba waa halkaas wa tatafaawatu maraatibu lmu'miniina bixasabi dalik dadka muuminiinta waxay ku kala derajo sarreeyaan adduunyada inta la joogo iyo aakhiraba sida ay maxabadaa ugu kala sarreeyaan hadihi hiy alkhulaasa marka diintii o dhami maxay kusoo ururtay diinta o dhami waxay kusoo ururtay maxabat ullaahi wa rasuulihi ayaa ay kusoo ururtay wa fii riwaayati laa yajidu heli maayo axadun axadna xalaawat aliimaan iimaanka macanaa ilaah iyo rasuulkiisa cid walba uu ka jeclaado ila akhiri alxadiid ila akhirih xadiidka waxaa laga qaadanayaa ilaah rasuulkiisa in la jeclaadaa inay tahay waajib oo jacaylkooda weliba laga horraysiiyo jacaylka cid kastoo kale loo hayo ilaahay daraaddii in laysu jeclaadaana ilahay maxabadiisay ka mid tahy qofka ilaahay daraaddii in loo jeclaado iimaankiisa iyo daacadiisa awgeed wa kadalika gaalnimada in la nacaa waxay ka mid tahay iyaduna min xalaawati aliimaan waxaa kaloo xadiidku uu tusinaya acmaashu inay iimaanka ka mid tahay waana sababta bukhaari uu keenay fi kitaab aliimaan gaalada in la nacana xadiidka waa laga qaadanaya oo haddaad gaalnimada nicitaankaad nacaysaa uu ka mid yahay waxyaabaha dhadhanka iimaanka lagu helo dee gaaladuna gaalnimada lafteedii bay ku sifaysan yihin iyagana inaad nacdid weeyi wacan ibni cabaasin qaala wuxu uhi man axaba qofka jeclaada fi llah ilaahay daraaddii dadka u jeclaada waabqada fi llah ilahay daraaddiina u xunaca warasuulku wuxu uhi alxubu fi llah walbuqdu fi llah min awtaqi cura aliimaan ilaahay daraaddii in cid loo jeclaado ilaahay daraaddiina in cid loo nacaa iimaanka guntimihiisa kuwa u adag bay ka mid tahay wawaala fi llah ilaahay daraaddii cid u xidhiidhiya macanaa u nusreeya ugu gargaara wacaada fi llah ilaahay daraaddii cid kalena u colaadiya fa fainamaa tunaalu waxa lagu gaadho an wilaayat llah ilaahay weli loo noqdo oo ilaahay jacaylkiisa iyo gargaarkiisa la helo bidaalika baa lagu gaadhaa inaad ilaahay daraaddii wax u jeclaatid ilaahay daraaddiina wax u nacdid cidaad xidhiidhaysid ilahay daraaddii aad u xidhiidhisid aad ugu gargaartid cidaad colaadinaysidna ilaahay daraaddu u colaadisid macnaa ilaahay daraaddii maxaa looga jeedaa ilaahay markuu raalli geliyey inaad jeclaatid ilaahay markuu ka cadhaysiiyeyna inaad nacdid walan yajida heli maayo cabdun addoonna acma aliimaan iimaanka dhadhankiisa wain kaura taba fara badato salaatu salaadiisa iyo wasoomu soomkiisu xataa yakuuna kadalika ilaa sidaa uu noqdo taasina waxay tusinaysaa ahamiyat lxubi fi llah walbugdi fi llah qiimaha ay leedahay ilaahay daraaddiina cid loo jeclaado ilahay daraaddiina cid loo naca waqad saarat waxay noqotay buuhi ibnu cabaas caamatu muaakhaati innaas dadka walaalowgooda badankiisu wuxuu noqday calaa amri dunyaa arrin adduunye mid ku dhisan wadalika arrinkaasi adduunyo daraaddeed in laysu jeclaadaana laa yujdii waxba ku tari maayo laa yujdii ku tari maayo calaa ahlihi cidda ku sifaysan shay aan waxba ku tari maayo rawahu ibnu jariir oo maxabada ilaahay daraaddii laysu jeclaadaa go-i mayso e waxay noqonaysaa mid daa'ima ilaa yowmi alqiyaama xataa fi ljanna ayaa sidii sidaa laysugu jeclaanaya laakiin haddii adduunyo daraaddeed laysu jeclaado ama xisbiya awgeed laysu jeclaado maxabada noocaasi adduunyada ayaa lagaga tegaya ilahay baa yihi alakhilaau yowmaydin bacduhum libacdin cadow ila lmuttaqiin bal cadownima ayaabay isu rogaysaa maxabadii baadilka ahayd xaqdarada waxa weya laysku jeclaa iska dhaaf inay baaqi ahaato oo yowma alqiyaama mid jirta waxa weeyaan ay noqotee wa qaala ibnu cabaasin wuxuu yihi fii qawlihi tacaala wataqaacat bihim lasbaab ay fii tafsiiri qawlihi tacala wataqaacat bihim lasbaab taqatacat waa ka goday bihim iyaga alasbaab xidhiirhkii baa ka go-ay alasbaab waa jamcu sabab kulu maa yatawasal bihi ilaa shay waa shayga shay kale lagu gaadho iminkasta waxa uu uga jeedaa ibnu cabaas qaala wuxuu ihi almawadatu wey manaa dadkii baadilka isku jeclaa ama adduunye awgeed jacaylkoodu wuu go-ay yowma alqiyaama fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku jirta alula tafsiru aayati albaqara tafsiirka aayadda baqara الثاني تفsير آية براءة الثالثة وجوه محabته صلى الله عليه وsلم rasuulka in la jeclaado inay waajib tahay taqdiimuha oo laga horaysiiyo maxabadiisa waa sida nuska qaarkood ku qoran waana sida صaxiixa cala nafsi laga horaysiiyo maxabada nafta loo hayo qofku naftiisa uhayo iyo walahli tareerkiisa uhayo walmaal taxoolihiisa uhayo aayadda qur-aankaana laga qaadanaya iyo xadiidka labadaba alraabicatu nafyu liimaan iimaanka oo qofka loo diidaa laa yadullu tusin maayo cala alkhuruuji min alislaami islaamnimadii inuu ka baxay oo haddii iimaanka la anfiyo waxaa dhici karta in la leeyahay qofkaasi waa gaaloobay waxaa kaloo liimaan uu soo arooraa qofku inuu waajib ka tegay ka mida waajibaadkii iimaanka qofku hadduu ka tago waajib ka mida waajibaadkii iimaanka iimaanka waa laga anfin karaa waa loo diidi karaa iimaanka loo diidayaana maha kii gaalnimada lagaga badbaadayay iyo alkhuluudu fi nnaar kuwaaritaanka naarta ee iimaanka loo diidaya waa kamaalu liimaani alwaajib iimaanka waajibkaa dhamaystirankiisa iimaankii uu kaga badbaadi lahaa waciidka yaana dukhuulu naar marka labadaba macnoba shareecada ugu soo aroortay waxaan soo aroorinun in iimaanka la anfiyo oo qof iimaanka loo diido inuu shay mustaxaba oo sunaa uu ka tegay awgeed taas iyada waxa weeyaan ma jirto sida shekhulislam ibnu taymiya uu ku taxqiijiyey kitaabkiisa kitaab limaan ibnulqayimna kitaabkiisa la idhaha arisaala atabukiya marka imika marka laa yuuminu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waladi waalidi wanaasi ajmaciin sheekhu wuxuu tilmaamaya iimaanka la diiday inaanu asluliimaanki aanu ahayn iimaankii gaalnimada lagaga badbaadayey ee iimaankii waciidka ciqaabka lagaga badbaadayey iyo naarta waajibka ahaa dhamaystirankiisiibaa qofka laga anfinaya weeyaan macno oo loo diidaya alkhamisatu oo iminka haddii la idhaahdo laa iimaana lizani qofka zinaysta iimaan ma leh ma uu gaaloobaa macnaheedu maya iimaankii waajibka ku ahaa ee zinada ka celin lahaa ayaanu lahayn weeyaan macnaheedu oo iimaankiisii baa daciifay haddii la laa iimaana licaabidi sanamna iimaan ma le qofka sanam caabudaana iimaankan loo diidaya waa ke waa aslu liimaan macanaa iimaankii gaalnimada uu kaga badbaadi lahaa male weeyaan macnaheedu alqadru lmundi min alkufr waalkhuluudi fi nnaar alkhaamisatu ana liliimaani iimaanka waxaa u sugan xalaawata macaan qad yajiduha alinsaan insaanku uu dareemi karo waqad laa yajidu inaanu dareeminna waa dhici karta waayo cindii su-aal man yujiib cala hada su-aal masalada lafteedan su-aal idinka weydiinaya ana liliimaani xalaawatun xalaawatan qad yajiduha alinsaanu wa laa yajiduha iimaanku dhadhan buu leeyahy waxaa laga yaaba qofku isagoo iimaankii leh inaanu dhadhankii iimaanka dareemin waxaa laga yaaba dadka qaarkoodna inay dareemaan qaarna aanay dareemin ma sabab fii dalik maxay tahay sababtu qofku isagoo muumina iimaanka dhadhankiisa aanu dareemahayn midna uu dareemayo waxaan filaya inanu ka hadalnay xadiidka aynu sharaxaynay aye kam rajul yarfa yadda imiso nin baa gacantooda kor yeelaya qaliil بالنisba lilcadl mawjuud tirada joogta marka loo eego inta gacanta kor uqaaday way yartay haye ya saaxiب النadara maxay ku xidhantay sixada qalbiga saxiix hadduu qalbigu caafimaad qabana oo qalbigu iyo mid tawxiid iyo iimaan iyo sunno iyo طaaco ku camiran iimaanka dhadhankiisa uu dareemaya hadduu qalbigu bukana yani sidii la rabay u dareemi maayo maxaynu ku tusaalaynay yani qofka xanuunsanaya qofka caafimaadka qabaa se raashinka wanaaggiisa iyo macaankiisa ay u kala dareemaan asaadisatu acmaalu qalbi qalbiga acmaashiisii alarbac ee afarta ahayd allatii taasoo laa tunaalu aan la gaadhahayn wilaayatullah ilaahay n maxabadiisa jacaylkiisa iyo gargaarkiisa aan lagu gaadhahayn ilaa biha iyada mooyaane walaa yajidu aanu helayn axadun axadna tacma aliimaan iimaanka dhadhankiisa ilaa biha iyada inuu la yimaado mooyaane waa arrimahaasi uu sheegay ibnu cabaas acmaasha arbacadii o alxibu fi llah walbuqdu fi llah walwalaau fi llah walcadaau fi llah asaabicatu fahmu saxaabiyi saxaabigu siduu u fahamsanaa lilwaaqic dadka xaalkooda siduu ufahamsanaa ana caamata almuaakhaat walaaltinimada badankeedu inay noqotay calaa amri dunya arrin addunya mid ku binaysan haddii waktigii ibnu cabaas dad badani adduunye awgeed ay isu jeclaayeen maanta maxaad u malaynaysaa waktigaynu joogno marka la eego yani mujarad dunya bay dadka qaar isu jeclaayeen adduunyaduna dee xaaraan maaha ee waa xalaal oo adduunye awgeed in laysu jeclaayo dee xaaraan maaha laakiin waxba waanay kaaga tarahayn aakhiro sida ibnu cabaas uu yidhi maanta maxaa laysku jecel yahay shirkiyaad iyo kufriyaad gaalnimaa laysku jecel yahy dadka qaarkood alqubuuriya ilaahay cid aan haynin cibaadaadka loo leexiyay isku jeceliyi dadka qaarkood macaasi bay isku jecelyihin arkaysa nin la leeya waa ninka caalamka loogu jeceliy oo maxaa lagu jeceliy waa ninka ugu hees macaan baa lagu leeyahy macsiyaa lagu jeclaaday muakhaatu naas saarat calaa yani mukhaalafati amri illahi subxana wa tacala abaatil baa laysku jeceliyey sida alxisbiya oo kale qofka in xisbiya lagu jeclaado qof ha u jeclaanin isku xisbi baana ama xisbi alaxzaab siyaasiya alislaamiya ha noqdo waxa lagu tilmaamo ama alaxzaab alukhra kuu doonayaba ha noqdee walaa takun min alxizbiyiin weligaana xisbi ha ka mid noqonin lasta bixaajatin ilaa an takuna min xizbin min alaxzaab uma baahnid in xizbi aad ka mid noqoto maxaad uga baahan tahay haddaad doonayso talo iyo ummadda cid u talisa ummaddu cid u talisay leedahay cid u talisa ayaa ummaddu ay leedahay ciddaasi ayuunbaa salaaxeeda lagu dadaalaya wanaagga la faraya xumaanta laga reebaya loo ducaynaya inuu ilaahay oh, hagaajiyo allahuma aslix aimatana wa wawulaati umuurina haddaad doonayso xidhiidh kalena xidhiidhada ilaahay dadka uu ka dhexaysiiyey dadka inay isugu yimaadaan ilahay u sharciyey waa saddexun alcilaaqa bayna alraaci waalraciya xidhiidhka ka dhexeeya madaxweynahan ummadda u taliya iyo ummaddan u taliyo xuquuq bay isku leeyihin cilaaqa ka dhexayso iyo alcilaaqa bayna alqaraaba cilaaqada ka dhexaysa dadka qaraabada ah oo iyaduna qaraabanimaday ku binaysanto ay ku dhisanto iyo alcilaaqa bayna ahli liimaan cilaaqada ka dhexaysa ahluliimaan iyaduna maxay ku binaysanto ay ku dhisan tahay iimaan ayay ku dhisanta oo xidhiidhka qofka waxa loo joojinayaa marba inta iimaankiisu uu joogo oo man axaba fi llah wa abgada fi llah wawaalaa fi llah wacaada fi llah macnaheedu waa ta oo maha qof kastoo muumina jamiica almuuminiin in isku darajo la jeclaanayo oo isku si loo wada xidhiirinayo wa calaa xasab iimaanihim wa aacatihim waistiqaamatihim cala sunna ayaa lagu jeclaanaya markaa xisbiyadu bal xaggay gelaysaa iyadu bal saddexdaa mid geli hal hiya alcilaaqa bayna alraaci waalraciya hal hiya alcilaaqa bayna alqaraaba hal hiya cilaaqa bayna almuuminiin saddexda midnaba maaha ninkani raaci maaho isagaaba lafiisa meelaha ugu dhuumanayo amiirka xisbiga waa la qariyaaba qaraabana maaha oo dad dee kale qabaa'il duwanoo nasabba aan wadaagin baa isugu imanaya xisbigii iimaanna maaha oo dee muuminiintu inta xisbigaa ku jirto qura maaha muuminiintu inta xisbigaa ku jirta waa ka fara badanyihin idan waa cilaaqo afraadoo qur'aanka iyo sunnaha midnaba aan asal ku lahayn meelnaba aan ka soo gelin oo dad waxa weeyaan ay samaysteen oo ka mida min albidaca almuxdatha bidaca diinta lagu soo daray la tkun min اkhوan الmslimiin وla tkun min jamacaة التabliiq وla tkun min xizb الاtixaad وala min xizb الاctiصaam وala min jamacaة xarakaة الshabaab almujaahidiin oo iyaduna beri dhoweyd la sameeyey la tkun min hadi اljamacaat kulaha soo طaalib cilmi ma tihid cilmiga baro ku camal fal dadkana ugu yeedh muuminiintana ku xidhiidi oo ku jeclo calى xasabi iimaanihim وطaacatihim واstiqaamatihim haddaad tidhahdo salafiyaduna waa maxay salafiyada yaa kugu yihi waa xizbi man qaala laka salafiyadu waa xizbi maalina miyaa lagu yeedho lagu yihi xizbi salafiye la ydhaha soo gal ninka kugu yeedho xizbi salafiye la ydhaahdo kua xizbi salafiye la ydhaha soo gal amiirkiisaa maanta kuu geerayaa ina mari beecada ha kaa qaadee ha ka aqbalin fahuwa min alxizbiyiin waan in iddaca salafiya xizbiyiinta aynu sheegaynu kamid ihi salafiyaba ha sheegtay salafiya macnaheedu waa raac nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan adoo meel la aan gelin meel aan cidi kaa saari karin maxaa lagu galaa salafiyada waxaa lagu galaa caqiido saxiixa aamin oo ittabic sunata rasuuli illah wa manhaja asaxaaba ridwaan ullahi calayh intaasaad halkaagasaad salafi ku tahy ama afka ka dhe salafi baan ama weligaaba afka ha ka odhan meesha doonaysid joog ama geelaaga raaca ama adhigaaga ama beertaada qodo waa diintii nebi maxamed uu ka tegee saafiga ahayd un adigu ku dhaqan intaad baratid hada macna salafiya wax kaloo dheeraada oo intaa dheer haddii laguu sheego lagugu yeedho fantabi xisbiya lagugu baaqaya magac salafiye loo bixiyey marka baaraka allahu fiikum ana caamat almuaakhaati cala amri dunya bay ahayd waktigii saxaabada laakiin iminka waxyaabahaas ayaa kusoo kordhay abaaiishaas ayaa kusoo kordhay athaamina tafsir wataqaacat bihim alasbaab in asbaabtaa looga jeedo maxabadii ka dhexaysay ataasicatu ana min almushrikiina mushrikiinta waxaa ka mida man yuxib allaha mid ilaahay jecel xuban shadiidan maxabo aada iyo aada u daran laakiin maxabada ilaahay u haya waxba umay tarin waayo maxabadaana ilaahay u khaalis yeelin oo taa ilaahay u hayaan mid leeg bay u hayeen awtaantii iyo asnaamtii iyo matbuuciintooda kuwa ay ku daba faysaraayeen alcaashiratu alwaciidu waciidka adag ama goodiga adag ee kusoo arooray calaaman mid kaana ay ahaadeen athamaaniyatu sideedda aayadda lagu sheegay axaba ileyhi kuwa uu ka jeceliyay min diini diintiisa alxaadiyatu cashara ana man ittakhada qofka samaysta niddan miduu ilaahay ku shabahayo ama uu la masaynayo oo tusaawi ay la siman tahay maxabatu maxabada uu hayo kaa makhluuqa maxabat allah maxabada ilaahay uu hayo ay la siman tahay fa huwa shirku lakbaar waxa uu ku dhacay waxaa la dhahdaa shirkigii weynaa baabu qawli llahi tacaala buu baabi ilaahay uu yidhi inamaa dalikum kiinaasi ashayطaanu inamaa dalikum kaasi ashayطaanu shaydaankii wey yukhawifu awliyaa ay yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa awliyaa'ahu ay biawliyaa'ih kuwa uu jecel yahay isagu u nusreeyo ee xumaanta uu ugu gargaaro ku kaalmeeyo ayuu idinku baqagelinaya falaa takhaafuu ma ka baqanina awliyaau shayطaan wakhaafuuni aniga iga baqda buu ihi ilaahay in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina markaa sida uu leeya alimaamu sacdi raximah اllah hada albaab caqadahu lmusanif raximah اllah liwujubi tacaluqi اlkhawfi wاlkhashyati biاllahi waxda baabkan wuxuu u guntay mualifku si uu inoogu cadeeyey inay waajib tahay <clears throat> inuu baqahaagu noqdo cidda aad ka baqanaysa allah subxaana watacaala oo keliya wanahyi can tacaluqihi bilmakhluuqiin oo khawfkaaga aanu ku tacalluqin makhluuqaadka wabiannahu laa yatimu tawxiidu ila bidalik iyo qofka tawxiidkiisu inaanu dhamaystirmaha ilaa taa laga helo walkhawfu min afdali maqaamaati addiini wa ajaliha waqad dakarahu llahu fi kitaabih can saadaati almuqarabiina min almalaa'ikati walawliyaai walsaalixiin khawfku haddaba baquhu ilaahay laga baqdaa waxa uu ka mid yahay cibaadaadka ayuu ka mid yahay oo inuu cibaado yahay maxaa u daliila wakaafuuni in kuntum muuminiin ilahay baa dee ina amray shay kastoo ilahay ina amrayna waa cibaado wey dee biniyati taqarub loo sameeyo marka maqaamaatu diin kuwa u sarreeyuu ka mid yahay ilahayna kitaabkiisa wuxuu ku sheegay khoofku inuu yahay sifada ay leeyihiin kuwa ilaahay ka ag dhow ilaahay u dhow malaa'ig iyo awliye saalixiin ba yakhaafuuna rabbahum min fawqihim buuhi ilahay isagoo malaa'igta ka warramay rabbigood bay ka baqdaan isagoo ka sarreey oo min khashyatihi mushfiquun wayakshawna walaa yakhshawna axada ila allah muminiin buu ilahay sidaa ku sifeeyey falaa takshaw nnaasa wakshawnii bui ilahi subxana watacala dadka ha ka baqanine aniga iga baqda waa ka yidhi rabbi subxaana watacaala haddaba alkhawfu min allah baqaha ilaahay laga baqdo ee cibaadada ah maxaa suuradiisu markaa ay tahay kayfa suuratuhu suuradiisu waxa ay tahay baqaha ilaahay subxana watacala laga baqdaa waa aladi yasjuru linsaana can maxaarim illah waa baqaha qofka ka celiya waxa ilaahay subxaana watacaala uu ka xaaraantimeeyey ee rabbi subxaana watacaala uu u diiday waa ka yidhi alimaamu sacdi raximah llah wاlkhawf اlmaxmuudu ma xajaza alcabda can maxaarim illah baqaha ilaahay laga baqdo ee la ammaanay waa ka dadka ka celiya wixii ilaahay uu ka ka xaaraantimeeyey oo dadka qaarkood waxay uga tagaan waxa ilaahay u diiday maxabatan lilah jacayl ilaahay oo haya ayaa ka celiya xumaanta dadka qaarkoodna darajada waa ka hooseeyaan iyagu oo waxa ilaahay u diiday waxay uga tagaan khawfan min allah baqa ilaahay subxaana watacaala ay ka baqanayaan addoonkuna waa in noqdo bayna alkhawfi waalraja siduu le imaamu axmed wakadalika shekh islam ibnu taymiya si siman waa in ilaahay uu uga baqdo una rajeeyo oo idaa qallaba jaanib alkhawf xagga baqaha haddii uu xoogeeyo waxaa dhacaysa inuu ya iyo qunuud ku dhaco ilaahay naxariistiisa uu ka quusto haddii xagga rajada iyo damaca ilaahay naxariistiisa kaga jira uu xoogeeyana waxaa dhacaysa inuu isdhigto oo wixii ilaahay u diiday uu sameeyo marka waa maxay baqaha lagaa rabaa waa ka ku simanu inuu xumaanta kaa celiyo hadduu heer kaa dhaafo waa khalaas waa kii madmuumka ahaayo dee quusasha ayuu kugu ridaya rajada markaa iyo damaca lagu ogol yahayna waa kee waa rajada kugu kalifta inaad waxa weeyaan baadi doonto waxa aad rajeynayso ee maaha takalifta inaad iska fadhiisato aad iska seexato rajada maxmuudka ahi waa ta haddii qofku idhaa waxaan rajo aan ka qabaa in ilaahay uu siiyo toban inan kulm xufaad qur'aana yujaahiduun fi sabiil illah oo aanu zawaaj u dhaqaaqin ka war rajadiisaasi mid wanaagsan mise waa mid xun waa mid xun soo ma aanu guurba u dhaqaaqin inamana waa doonaya guurna bu dhaqaaqin marka rajada aslan ba la amaanaya fii umuuri dunya waddiin waa tee waa rajada kalifta qofku waxaanu doonaya inuu baadi doono uu raadiyo aynu usoo noqono khawfka baqo haddaba qayba ayuu leeyahy kuwa cibaado waa kaa ilaahay laga baqdo ku dhisan ilahay in laysu duleeyo oo ilaahay la weyneeyo oo ilaahay loo khuduuco kacaynkaasi markaa waa cibaada lilahi subxaanahu tacaala kaa laftiisa haddii cid kale loo leexiyo oo makhluuqaadka loo leexiyo oo qofku makhluuqa uu ka baqdo sidii ilaahay oo kale uga baqdo oo is idhaahdo makhluuqaasaa wuxuu doono kugu samayn karaa is idhaa qof dhintay ama mid maqan ama mid noolo kula jooga ayaa xanuun kugu ridi kara hadduu jira haddaad waafiqi weydo xanuun baabuu kugu keeni karaa hadduu jiraado ama faqri buu kugu ridi karaa ama isagoon gacanta aan kuula iman buu karaamo kugu dili karaa ama ha sheegta makhluuqan inuu waxyaabaha uu la madax bannaan yahay oo idhaahdo awood buu u leeyahy inuu cidduu doonayo faqiir ka dhigo ciduu doonayana hani ciduu doonayana xanuun ku rido ciduu doonayana caafiyo cidduu doonaya u dilo cidduu doonayo uu nooleeyo ama ha yidhaahdo wa waa min baabi alkaraamaat oo ilaahay baa karaamo u siiyey cidduu doonaya inuu fuqaro ka dhigo cidduu doonaya inuu wasiir ka dhigo cidduu doonaya inuu casilo labada tuu doonayaba ha sheegto ama uu la madax banaaya ha yidhaahdo ama waa min baabi alkaraamaat ha yidhaahde hadduu makhluuq ka baqdo in waxyaabahaasi uu ku rido makhluuqu waa khawfkii ilaahay xaqa u lahaa makhluuqu u leexiye weyi waa baqaha ay ka baqdaan mushrikiintu waxaan mutaysan in laga baqdo macbuudaadkooda ilaahay wuxuu tilmaamay nebi ibraahim inay asnaamtoodii ay ku baqogeliyeen walaa akhaafu ma tushrikuuna bihi ila an yashaaa rabbii shaya wasica rabbii kula shayin cilma ka baqi maayo bu i waxaan ilahay aada la wadaajinaysaan wax ilaahay uu doono weyaan wax kale igu dhici maayo wa kadalika waxa weeyaan nebiyada qaarkood waa kuwa ku yihi qowmkoodii in naqulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu war ilaahyadaydii baa dhibaato ku geystay wax kala maaha way ku yaro derdereen way ku wanjaafeen qaala inii ushhid allaha washhadu anii bariiun mima tushrikuun fakiiduunii jamiica uma laa tundiruun war markhaati ka aada bu ihi ama ilahay baan markhaati uga dhigayahay anuu beri baan ka ahay waxa ilahay u shariik yeelsaa nin ka baqanaya anigu mey bal shirqoolkiin oo dhan isu keena oo aniga ha ikaadinina bal iga qaada buui wakadalika ilahay wuxu uhi wayukhawifunaka biladiina min duuni waxay kugu cabsi gelinayaan kuwa ilahay ka sokeeya marka baqaa laga hadlaya waa khawfu sir laga baqda asnaamta qubuurta dadka dhintay kuwa maqan qofku waa aaminay inay wax u geysan karaan waana ka maanta dad fara badan xabaalaha iyo qubuuraha ay ka baqdaan khaafuuna min asxaabi alqubuur kor haddaad siyaaradii bixin weydo neefkii sheekh aad bixin weydo balaayo kugu ridi doonaa xanuun ama faqri ama wax lamid a ama madaxtinimada laga qaadi doonaa khawfkaasi waa khawf shirkiya wey khawf macsiyaa baa jira khawf abiici baa jira qofka ku beeran qofku cidda ka xoog weyn uu isleeyahy dhibaatay kuu geysanaysaa inuu ka baqdaa waa baqa ilaahay uu ku beeray weyankaas oo ilaahay subxaana watacaala nabiy llaahi muusa waa kii yihi fakharaja minha khaa'ifa yataraqa markii la yidhi nebi muuse waa lagu tashanaya isagoo baqanayo dhiilaysan buu magaaladii ka baxay rabbi inii qataltu minhum nafsan fa an yaqtuluun ilaah naf baan ka dilayo inay dilaan baan ka baqanaya waa khawf abiiciya ah. waa ka ilahay bani aadamka uu ku beeray laakiin kaa laftiisu waa inaanu kugu kalifi inaad xaaraan samayso ama inaad waajib daraaddii aada uga tagto adoon mukrahayn oon khasbanayn oo weli ikhtiyaarkaagii waxa weeyaan leh nacam aayadda qur-aanka haddaynu soo noqono ilahi wuxu uhi inama dalikum kii naasi ashaytaan weyi oo yukhawifu awliyaahu yukhawifakum awliyaahu weeyaa macno oo liyundira ba'san shadiidan oo kale ayay lamid tahay xagga siyaaqa wuxuu idinku baqagelinayaa cadow kuwa isagu jecel yahay ee u nusreeyo oo kuwii gaalada ahaa abu sufyaan ayaa markuu ghaswatu uxud uu ka noqday baa wuxuu arkay dad safara oo madiine kusii socdo markaas war xaggaad ujihaysantiid silaan madiine aanu ku soconaa wuxuu hi haddaba maxamed iyo saaxiibadii waxaad ku tidhaahdaan intaa idinkaga tegi mayna waan idinku soo soconnaa ilaa aanu idin tirtirno waa ka ilaahay subxaana watacaala yidhi aladiina qaala lahum annaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum kuwii dadku ay ku yidhahdeen dadkii fariinta u siday war dadku waa isu soo kiin urursadeen qabaa'ilkii ee ka baqda markaa baqagelinta shaydaankae uu sheegaayo ilaahay subxaana watacaala waa ta noocaasiya marka baqaana baqii dabiiciga maaha muslimiinta haddii cadowgooda uu ka xoog ron yahay inay ka baqdaan dhibaato male taas laakiin baqaha laga hadlayaa waa baqaha shirkiga makhluuqa sidii ilaah oo kale aada uga baqato ama waa baqaha macsiyadee kuu kalifay inaad xaaraan samayso ama waajib waxa wey inaad dayacdo wa qawlu ilah uhi inamaa yacmur waxaa camira masaajid allah ilahay masaajiddiisa man aamana billahi mid ilaahay rumeeye walyawmi alaakhir oo aqaamo salaata salaada ogey oo aata zakaata zakadana bixiyey oo walam yaksha aan ka baqan ila allah ilaahay mooyaane facasaa ulaaika kuwaas waxay mudan yihin an yakunuu inay noqdaan min almuhtadiin kuwa hanuunsan inay ka mid noqdaan aayaddani waxay tusinaysaa ilaahay in laga baqdo kelidii inay tahay waajib waliba baqaha ilahay laga baqanaya uu mid yahay min lawaasim aliimaan qofka marba inta iimaankiisu uu leeg yahay ayaa baqaha ilaahay uu ka baqanayaana uu leegiyay facalى qadri iimaani alcabdi yakunu khawfuhu min allahi subxaanaه watacaala shaahidka ku jiraana waa walam yakhsha ila allah ay khawfa khashyata tacdiimin wa tadallulin wa cubuudiya baqaha ku dhisan addoonnimo iyo isdullayn iyo weynayn ilaahay ayuunbay ka baqdaan oo looma jeedo halkan baqihii dabiiciga ahaa xataa makhluuqaadka baqa dabiiciga kama baqdaan looma jeedo marka ilahay wuxuu tilmaamay masaajidda waxaa camiron liimaan waxaa cibaado ku camira ahluliimaanka waayo mushrigu hadduu masaajid soo galo oo uu tukado oo qur-aan uu akhriyo oo taacaad iyo khayr uu sameeyo dee laga aqbali maayo oo tawxiidka ayaa ka maqan oo shirkiga ayaa waxaasoo dhan masaxaaya oo wax weeyaan baabiinaya wa kadalika cidda xil iska saaraysa inay masaajidada dhismahaan ay u camirto ay dhistaana waa ahlu tawxiid iyo ahluliimaan camiritaanka masaajidka ee muhimkaahina waa in masaajidka lagu camiro tawxiid iyo iimaan iyo taaco iyo cilmi iyo khayr sheegis iyo wanaag faris iyo xumaan reebis haddii dhismihiisun la camiro intaa midnaba aan lagu samayn ma camirna walow dad badaniba dhex joogaane oo si fiican ha loo dhise waa khaali oo waa maran walam yakhsha ila allah wuxuu leeyahy ibnu catiya yuriidu khashyata atacdiim walcibaada waaaaca ilaahay cid aan ahayn kama baqdaan baqaha uu ku jiro weynaynta iyo cibaadada iyo taacadu walaa maxaalata ana alinsaana yakhsha hayrahu wayakhsha almaxaadiir addunyawiya oo looma jeedo baqihii waxa weeyaan ahaa tabiiciga ilahay dadka uu ku beero qofku cadowgiisa uu ka baqanay dabka uu ka baqanay daadka uu ka baqanay bahalka uu ka baqanay cidda ka xoog weyn uu ka baqanay kaa looma jeedo oo kaas waa mid ilaahay subxana wa tacaala dadka uu ku beeray khashyaduna cilmiga waa ka yaro duwan tahayo baqaha cilmiga cafwan khawfka waa ka duwan tahay oo baqaha cilmiga ku dhisan ayaa waxaa la idhaahdaa khashya alkhawf almabni cala alcilm ayaa khashye la idhahdaa wa qowl ilah ui wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaayo aamanaa billahi ilahay baan rumaynay afka ka odhanaya faidaa uudiya marka la dhibo fillah ilahay daraaddii marka loo dhibo dee iimaanka iyo diinta lagu dhibo jacala wuxuu ka dhigayaa fitnat annaas ee cadaab annaas oo kelimatu lfitna macaanida qur-aanka ay ugu soo aroortay bimacna cadaab baa ka mid a cadaabkiiyo dhibaatada dadka wuxuu ka dhigayaa ka cadaab illaah sida waxa weeyaan cadaabka ilaahay oo kale oo sidii cadaabka ilaahay uuga baqanaya buu uga baqanaya cadaabka dadka manaa macnaheedu waxa weeye dadka waxaa ka mida kuwa iimaan sheegta laakiin iimaanku aanu ka dhab ahayn iimaanku inaanu ka dhab ahaynna waxaa muujinaya marka la imtixaamo il qofku iimaan markuu sheegto waa la imtixaamayaae ayaanay adkaysanahayn oo dadka dhibaatadoodiiba waxay kalifaysaa inay iimaankii ay ka tanaasulaan iyo khayrkii iyo wanaaggii sida ilah uhi wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnatu inqalaba cala wajhi khasira addunya walakhira dalika huwa alkhusraan almubiin ilahayna qofka waa imtixaamaya qofka ahlutawxiidka qofka ahlu sunnaha laa shaka in la imtixaamayo ilahay isbir walanabluwannakum xata naclam almujaahidiina minkum wasaabiriin wanabluwa ahbaarakum marka munaafiqiinta iyo himadoodu say qaasir u tahay u gaabantahay ba aayadani ay tilmaantay afkay iimaan ka sheeganayaan mar allaale marka dhibka u horreeya la taabsiiyana khalaas iimaankii waa ka noqonayaan inta islaamku iska nabad qabu barwaaqaysan yahay iimaan bay sheeganayaan mar allaaliya marka dhibaata ay timaadana gaalnimo ayaa waxa weeyaan ay la soo baxayaan can abi saciidin radi allahu canhu marfuucan ina min dacfi alyaqiin ay dacfi aliimaan iimaanka daciifnimadiisa waxaa ka mida ah calaamadaha tusiya an turdiya annaasa dadka inaad ku raali geliso bisakat illaah wax ilaahay subxaana watacaala ka cadhaysiinaya wa an taxmadahum dadka inaad ku ammaanto calaa risqi illaah wax ilaahay uu ku siiyey oo lama diidano qofkii wax ku siiya inaad umahadnaqdo ee macana waxa inaad ilahay iska ilowdo oo aada moodidun marka wax ku siiyaan in iyaguna ay ku siiyeen oo ilahay aanad umahadnaqin iyaguna aad umahadnaqdin wa an tadumahum dadka inaad ku dhaleecayso calaa maa shay lam yu'tika allahu ilaahay aanu ku siin oo waxaanu ilaahay kuu qadarin oo la qaybinayo haddii aad ka qadid inaad dadka aad ku dhaleecaysid ina risqa allah ilaahay risqigiisa laa yajuruhu ma soo jiido xirsu xariisin mid dadaalo dadaalkii oo ilaahay qadarkiisaa lagu helaayo raadintu sababun bay u tahay hamoodin raadinta qura inaad ku helaysa walaa yaruddu ilaahay qadarkiisana ma celiyo karaahiyatu kaarihin ilaahay risqigiisana ma celiyo karaahiyatu kaarihin mid nacsan nicitaankii haddii dadku ay necab yihiin inaad xoole hesho taas ilahay arsaaqadiisa kaama hor istaagayso xadiidku waa daciif catiya alcawfi baa sanadkiisa ku jira abu saciid eh, ninkii la odhan jiray alkalbi maxamed ibn marwan alkalbi oo daciif ahaa ayuu ula baxay kunyadaasi abu saciid markaasuu dadka u tusin jiray abu saciid alkhudri inuu ka warinayo isagoo ka warinaya abu saciid oo ah maxamed ibn marwan alkalbi ka xadiidku waa daciif wey وعn cائiشhaةa رaضي الlه عanهa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala wuxu uhi man iltamasa qofka raadiya rida الlah ilahay raali ahaanshihiisa bisakط الnaas ay biciwadi sakط الnaas dadka inay u cadhoodaan bedelkeeda ku raadiya oo qofka yidhaahdo dadku ha iba cadhoodaane eh. mar haddaan anigu arrintaa laygu cadhooday ilaahay raalli aanshihiisa aan ku helayo radia allahu canhu ilaahay baa kaa ka raalli noqda wa ardaa canhu nnaas dadkana ilaahay raalli ahaansho ayaa quluubtooda wuu geliya waa dadkee dadka raalli ka noqonaya dee waa ahlu liimaan waa ahlu tawxiid waa ahlu sunna imaa macnaheedu ahlu shirki iyo ahlu bidca ayaa ka raalli noqonaya nebi maxamed ba lagama wada raalli noqon oo ahlu shirkigu dee kamay raalli noqon iyo munaafiqiin ay ku yaan iimaan lahayn waman iltamasa qofka raadiya rida naas dadka raalli ahanshahooda bisakhat ila wax ilaahay uu kaga cadhaysiinayo ku raadiya oo si ay dadku raalli uga noqdaan buu samaynaya wax ilaahay ilaahay uu ka cadhoonayo sakit allahu calayh ilaahay baa u cadhooda wa askhata calayhi annaas dadkana ilaahay cadha ayuu u geliyaa rawaahu ibnu xibbaan fii saxiixihi marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa isbaat sifati rida lilah ilahay in loo sugo sifat rida iyo sifatu sukti ilahay in loo sugo wa ana aljazaa min jinsi alcamal iyo qofku siduu u shaqeeyo ilahay inuu abaalmarinayo qofka ilaahay raalli geliya ilahay raalli haashu dadka dhexooda u dhigaya ka ilaahay ka cadhaysiiyana ilaahay subxaana watacaala cadho iyo nacayb buu dadka quluubtooda uu u gelinaya marka adigu ilaahay raalli geli siduu yihi ninkii shaacirka ahaa idaa saxa minka lwuddu yaa gaayat almunaa ladii fawqa turaabi turaabu haddii adigu aada jeclaata buuhi isagoo ilaahay subxaana watacaala ka hadlaaya maxaan ku falaya waxaan dhulka dushiisa yaalla waa ciid dhammaantood ben ciid hadday jeclaatay hadday inacdo maxay iga qaadi buui maxay iga dhibi haddii ilaahay subxaana watacaala uu jeclaado marka ilahay inaad raali gelisa ku dadaal hadi waxa weeyaan waa qaacida mustaqira fi sharc ilahay inaad raalli gelisa ku dadaal walow basharka o dhami ha ku cadhoodaan wixii ilaahay khayr la doona iyaga ayaa iska soo noqon doona wixii ilaahay halaag la damcayna adigu inaad raali geliso maahaba fihi masail alula tafsiru aayat al cimran athaniya tafsiru aayati baraa athaalida tafsiru aayat alcankabuut alraabicatu ana alyaqiina iimaanku yadcuf waa daciifaa wayaqwa waana xoogeystaa ina min dacfi alyaqiin xadiidka daciifka buu ka soo qaado alkhaamisatu calaamatu dacfi iimaanku inuu daciifay waxaa u daliila calaamatu dacfi inuu daciifay calaamadiisa wa min dalika waxaa ka mid a calaamadiisa hadihi halaa saddexdan la sheegay oo an turdiya annaas bisakhat illah wa an taxmadahum cala risqi illah wa an tadumahum cala ma lam yu'tika allah asaadisatu ana ikhlaas alkhawf khawfka in loo gaar yeelo lilahi ilahi min alfaraa'idi faralladay ka mid oo falaa takhaafuun wakhaafuuni waa ka yidhi ilahi subxana wa tacala asaabicatu dikru sawaabi man mid abaalmarintii facalow sidaas sameeyey qofka ilaah qura ka baqda ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay inuu dadka dhexooda raallihaansho u dhigaayo athaaminatu dikru ciqaabi man taraka ciqaabka qofka arrintaa ka taga oo qofka dadka raalli geliya walow ilaahay haba cadhoodabe ciqaabkiisu wuxuu noqonayaa caaqibo xun oo ah in dadkuna ay u cadhoodaan baabu qowli llahi tacaala buu baabi ilaahay uu yidhi wa cala allahi ilaahay o qura fatawakkaluu tala saartay in kuntum muuminiin haddaad muuminiin tihiin tawakulku laqahaan waa tafwiid waa arrinka cid in lagu haleeyo oo loo dhiibo faraha looga qaado sharci ahaanna waa sidqu ictimaadi cala allah si dhaba inayd ilaahay u cuskato fii xusuuli lmaluub wa dafci lmakruuh waxaad doonaysaa si uu kugu soo xaasilo waxaad si aad nacaysaana si aad uga badbaadid maca iqati bih adoo ilaahay ku kalsoon wa ficli asbaabi lmaduuni fiiha lana imanaya asbaabtii lagu ogolaaday tawakulku waa maxay sidu lictimaadi cala allah maca alahdi bilasbaabi alma'duuni biha sharcan inaad ilaahay si dhaba ugu kalsoonaatid oo aada isku hadlaysid adigoo la imanaya taalla jirkeeda shayga aada doonaysid wixii inaad gaadho sabab u noqonayay tawakulku markaa muxuu ka koobaya laba arrimood alictimaadu cala allah ictimaadan saadiqan xaqiiqiyan ilahay si dhaba inaad ugu kalsoonaato inuu yahay ka waxaad doonaysa ku siin kara waxaad dhibsanaysana kaa badbaadin kara waxaa kaloo tawakulka qaybtiisa labaad ay tahy ficlu asbaab alma'duuni fiiha asbaabta lagu ogolaaday inaad la timaado oo inaad asbaabtoo qura isku hadlaysaa waa shirki wey oo ilaahay subxana watacala aada iska ilowdaa oo xeeladaada iyo awooddaada iyo asbaabtaad haystoo qura aad isku aada isku hadlaysaa nacam asbaabtiina inaad inkirto aad tiraa anigu wax sababa la iman maayo ilaahun baan isku hadlaynayaana taasina waa caqli daro waana meel ka dhac sharcigii meel aad kaga dhacday oo ilaahay subxaana watacaala isagoo ah ka shay walba gacanta ku haya waxtar iyo waxyeelo haddana shay walba ilaahay sabab ayuu u yeelay sidaasi awgeed daaimada qaarkood waxay han fal asbaab lmansuusu laa tunkar asbaabta nusuusta a ah cadaysay lama diidi karo walaa yutakal caleyha layskumana hadlayn karo labada arrimood baa raba in laysku ilaaliyo asbaabta hana diidin wixii sabab ahaan sharcigu uu sugay ama bitajriba lagu ogaaday isla markaa hana cuskarin oo ha isku hadlayn oo ilaahay ha ilaabin in fi inkaariha naqsun fi lcaqli wa fi litikaali calayha shirkun fi ddiin haddaad asbaabtii aad diiddo caqligaagay nuqsaani ku jirta tiraa caruur baan doonaya guursana maayo dhereg baan doonaya cuntana afkaa gelin maayo inaan haraad baxaan doonayaa waxbana cabbi maayo jannaan doonaya camal saalixana samayn maayo naar baan doonaya inaan ka badbaado asbaabtii lagu geli jiro o dhanna waan la imanaya waa caqli daro taas wa fi litikaali calaa shirkun fi ddiin haddaad sababta u cuskato aada moodo inay iyadu tahay ta wax qabanaysana taasi waa shirki wa kullu min alinkaari walitikaali muntafin sharcan asbaabta in la diido iyo in iyada un la cuskado laysku haleeyaa sharci ahaan waa maxay waa mid la diiday asbaabta markaa waa waa inaad sugtid in shay walba ilahay sabab u yeelay laakiin waa inaad maca dalika ictiqaadin sababtu inaanay la gaar ahayn waxaad doonayso xaasilitaankiisa oo iminka guurku muxuu sababaya carruur inaad hesho laakiin ma inaad guursato quraad carruur ku heli kartaa may haddaanu ilaahay sabab uga dhigin ma heli karta imise ayaa guursado carruur waxba inaan lahayn wakadalika waxa weeyaan dabku inuu wax gubo ayuu sababuy lakin haddaanu ilaahay awooddaa gelin sabab ma noqonayo oo isagoo daba ayaa dad lagu dhex tuuray aanu gubahay oo ilaahay baa awooddii ka siibay markaa sababtu lama madax banaano samaynta arrintan ee ilaahay baa subxaana watacaala faacilkaa sabab ayuun bay uti shay aanay shareecadu sabab ku sheegin tajribe ahaana inuu sababi aan loo ogaana inaad sabab ka dhigtaa iyaduna ma banaana oo acmaal diiniya in adigu aad iska samaysta ad ikhtiraacdo shirkiga inaad inaad moodid inuu sabab u yahy in ilahay loogu dhawaanayo ama bidac in ilaahay loogu dhawaanayo oo sabab ay u tahay ataqarub ila allah ma aha inaad moodid aayaddani waxay daliilu tahay ilahay wuxu uhi wacala allahi ilahay o qura fatawakkaluu tala saarta in kuntum muuminiin haddaad muuminiintihiin ilahay in la tala saarta inay waajib tahay oo ilahay in la tala saarta ay cibaado tahay oo haddii tala saaradkaa cid kale loo leexiyo oo makhluuq si dhammaystiran aad isugu hadlayso ama mid dhintay aada hawlahaaga ku hadlaysaad tiraa waxbuu ii qabanay ama mid kaa maqan oon kuba ogeyn shirki bay noqonaysaa waayo xaqii ilaahay uu lahaa ayaad makhluuq aada u leexisa haddana xasri baa ku sugan oo jaarkii majruurkii baa lasoo horreysay oo ficilka ay ku tacalluqayeenna waa la dambaysiyey ilaahay oo qura tala saarto cid kalaa tala saarna weyaan macnu in kuntum mu'miniinana waxaa laga qaadanayaa tawakulku inuu iimaanka uu ka mid yahay oo qofku hadday tala saaradka ilaahay qalbigiisa laga waayo oo inaba aanu ilaahay tala saaranahayn muumin maba ahaba haddii tala saaradku qalbigiisa uu ku daciifana macnaa iimaankii waa daciifo wey marba tawakulkaagu wuxuu leegaanayaa inta iimaankaagu uu leeg yahay marka tawakulku isagoo cibaadaadka ka mida ah ayaa haddana had iyo jeeraaleh goonni loo sheegaa qiimihiisa awgeed ilahay waa ka iyaaka nacbudu waa cibaadadii taas wa iyaaka nastaciin baa la daba dhigoo tawakulkiya waa cibaada haddana goonni baa loo sheegay faacbudhu watawakal calayh ilaahay caabud oo tala saaro marka tawakulku inuu waajib yahay oo min alcibaadaati uu yahay oo weliba uu yahay min aclaa maqaamaat alcubuudiya ayaa laga qaadanaya wa qowlu ilah ui inama almuuminuuna muuminiintu waxa weeyaan muuminiinta iimaankoodu dhamaystiran yahi iimaankii waajibkaa la yimi oo xasrinta lagama qaadanayo cidda aan iyaga ahayn inaanay muuminiin ahayn waxaa laga qaadanaya cidda aan iyaga ahayn ama muuminiinba ma aha ama iimaankii waajibka ku ahaa lama imane waa ka kala dhiman yihi aladiina kuwii weeyaan idaa dukira allah marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum quluubtooda cabsi iyo baqa uu gelaayo waa sifada koowaad idaa tuliyat caleyhi marka lagu dul akriyo aayaatu ilaahay aayaadkiisa qur'aankaa ama aayaadka kawnigaa looga sheekeeyo zaadatum iimaanan iimaan ay u ziyaadinayso ay u kordhinayso sifada saddexaad wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodo qurana tala saarnay shaahidka aayadda ku jira waa kaa oo iimaanki iyo tawakulkii baa la isku xidhay aladiina yuqiimuuna salaata kuwaasoo salaada oogaya wa mima razaqnaahum waxaanu siinaanu ku arsaaqnay wax kamidana yunfiquuna bixinaya oo dhammaantii ma wada bixinayaane wax ka kamida ayay bixinayaan marka aayaddu waxay ammaantay kuwa ilaahay tala saartay oo loo la tilmaamay inayin muuminiinta imaankoodu dhamaystiran yihi mar haddii dad tawakulka lagu ammaanayna inuu tawakulku cibaadaya baa laga qaadanaya oo ilaahay subxana watacaala xaq uu leeyahay marka wakiilashadu iyadu shirki maa inaad qof hawl uu qaban kara aad u wakiilato waayo waxaad aaminsantay kaad wakiilatay adiga inuu kaa hooseeyo oo adigu aad dirsato hawl aad u dirsatay laakiin ictimaad iyo tala saarasho dhamaystiran inaad makhluuq ula timaado ayaan banaanayn oo qowl ilah ui yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kaafiika ka kugu filani gargaaro kuugu filani allaahu ilaahay weeye waman itabacaka min almuminiin waman ciddiina itabacaka ku raacday oo min almuuminiina muuminiinta kamidana ka ku filan waa ilaahay marka sida aynu laqbayna aayadda tafsiirkeedu saxuu ku yihi oo waman itabacaka halkee bay ku cadfantay culimada qaarkood waxana lafduljalaala ay ku cadfantay oo macnuu waxa weeye ilaahay baa kugu filan iyo muuminiinta ku raacday ilahay waa kuu gargaarayaa muuminiintaasina waa ku garab taagayi laakiin tafsiirka waa laga saxiixsay waayo aayaadka qur-aanka haddii dib loogu noqdo qadiyadda xasbiyada ama kufilaanshaha ilaahay oo qura ayuunbaa loo tiiriya alaysa allahu bikaafin cabda wakadalika waxa weeyaan walow anahum raduu ma aataahum allah warasuluh waqaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuluh bal hadda u fiirso waqaluu xasbuna allah may odhan warasuluh ilaahay baa nagu filan bay yidhahdeen wa rasuulu may raacin laakiin fadligiiyo waxbixinta markii laga hadlayay maxay dhahan sayu'tiina allahu min fadlihi wa rasuuluhu ilahay baa fadligiisa wax naga siin rasuulkuna xoolahaas haniimadu hayo ayuu wax naga siin doona marka xasbiyadu ilahay inay u gaartay baa laga qaadanaya kadalik qul xasbiya allah caleyhi tawakal almuuminuun waxaa tidha ilaahay oo qura ayaa igu filan marka aayaadka qur-aanka ee kale iyadoo la eegayo waman itabacaka waxay ku cadfan tahay kaafkaasi fii maxali jarka yaalla ayay ku cadfantay culimada qaarkood markaa luq ahaan bay u diidaan oo waxay yidhaahdaan damiirka makfuudka ee hoos dhigan wax kale laguma cadfo ilaa biicaadati alcaatif in xarfulcadfigii la soo celiyo mooyaane yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu wa xasbu man itabacaka ila waxaa jiray imika wuxuu ahaa mudaafka ee mudaafka in la soo celiyey ya ayuha nabiyu xasbuka allah wa xasbu man itabacaka min almuminiin baa la odhan lahaa bay yidhahdeen haddii wa man itabacaka ay ku cadfan tahay kaafka xasbuka ku jira laakiin arrinta noocaasi waa nadariya lugawiya oo culimada qaarkood ay ku tegeen laakiin ibnu maalik oo kale alfiyadiisa waxa uu ku tilmaamay inay jaais tahay oo ay banaanta wax diidaya aanay jirin in damiirka makhfuudka ah iyadoo wixii khafdiyey ee jiray aan la soo celin in shay kale lagu cadfay inay jaa-is tahay baa alfiyadiisa uu ku tilmaamay wa qawlu yihi waman yatawakal ka tala saarta cala allah ilahay o qura fahuwa xasbu ilahay isaga ayaa ku filan aljaza waa min jinsi alcamal haddaad ilahay isku hadlayso asbaabtiina aada la timaado ilahay subxana watacaala isaga ayaa kugu filan wacan ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil kelmaddaa qaalaha waxa yidhi ibraahimu baa yidhi calayhi salaam xiina ulqiya markii lagu tuuray fi nnaar waqaalaha muxamedun sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed baa yidhi xiina qaaluu lahu markii ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum waa idiin soo urursadeen fakhshawhum ka baqda fazaadahum har hadalkaasi wuxuu u ziyaadiyey iimaanan iimaan siduu iimaan ugu ziyaadiyey leannahu dee waxaa yaqiin camaliya noqday aayaadkii qur-aanka ahaa ee ka warramayay dadka muminiinta in la imtixaami doono oo cadow badan waxa weeyaan ay yeelan doonaan alaaya rawahu albukhaari wanasaa'i marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay la tala saartaa inay tahay sifada ambiyada oo nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray ilaahay buu isku halayay xasbuna allah wa alwakiil nebi maxamed markii la yidhi cadowgii baa kugu soo socdana xasbuna allah wa nicma alwakiil buu yidhi labadabana ilaahay waa ku filaaday waxaan ogsoonay nebi ibraahim ilaahay dabkii inuu ka badbaadiyey nebi maxamedna xulafadii soo weerartay fii ghaswati alkhandaq aw alaxzaab waa kii ilaahay kaga filaaday wakafa allahu lmu'miniina alqitaal iyadoo dagaalba aanu dhicin ayuu ilaahay gaaladii uu jebiyey ciidamadiisu oo dabayshu ay ka mid tahay intuu ilaahay subxaana watacaala u diray qaala fiihi masaa'il alula ana atawakula ilahay in la tala saartaa min alfaraa'id faraladay ka midka waajibaadka waa ilahay baa ina amray wa cala allahi fatawakalu in kuntum muuminiin athaniya anahu min shuruuط اliimaan tawakulku shuruudda iimaanku ka mid haddii tawakul la waayo iimaan ma jiro hadduu tawakulkii nuqsaamana iimaankii baa nuqsaamay athaalitثu tafsiru aayat اlanfaal oo inama almuuminuuna aladiina idaa dukira allahu ya iimaanka markaa halkan dadka kale loo diidayna waa kamaal iimaan alwaajib alraabica tafsiru laaya fii aakhiriha aayaddii fasiritaankeeda aayadda aakhirkeeda ku jirta oo ya ayuha nabiyu xasbuka allah fii aakhiriha cafwan suurat alanfaal ku jirta oo ya ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almuuminiin alkhamisatu tafsiru aayati alaaq oo waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu asaadisatu cidamu shani hadi lkalima kelmadan weynideeda kelmadee xasbuna allahu wa nicma alwakiil wa anahaa inay tahay qowlu ibraahim qowlkuu ihi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wa muxamedin sala allah alay wasalam iyo nebi maxamed qowlkiisii ay yidhaahdeen fi shadaa'id markii arrintu ay ku adkaatay wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq w sala allah cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira